alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo lixdan iyo shan ee min suurati albaqara allah waxau yidhi wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi amdaadan yuxibuunahum ka xubi illaah wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yatakhidu mid ka yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadii ka yeelanaya ilaahay cidaan ahayn ka yeelanaya andaadan qaaruu ilaahay la simaayo ama ku shabahaayo andaad waa jamcu niddin weeye nidna waxaa la yidhaahdaa ashibhu waalmihlu waa ka cid la mida la yidhahdaa marka andaadan ay ashbahan waa amhaalan qaar ilaahay la masaynayaan oo la simayaan ayay yeelanayaan andaadaasoo yuxibbuunahum ay jecel yihiin andaaddaa laga sifaynaya ka xubbi illaah ay ka xubbihim lilaah jacaylkooday allaha jecel yihiin jacayl la mida ay jecel yihiin waladiina aamanuu ashaddu xubban lillaah waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu iyagaa daraansho badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah ay jecel yihiin waxay ka daran yihiin min xubbi almushrikiina lilah jacaylka mushrikiintu ay allah jecel yihiin jacayl ka daran bay jecel yihiin sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa mushrikiintu allahna waa jecel yihiin andaaddoodana way jecel yihiin andaaddooda waxay u jecel yihiin siday allah u jecel yihiin si la mida laakiin kuwa mu'miniinta ayaa ka daran xagga jacaylka ay allah jecel yihiin oo mushrikiintu jacaylkoodu waa qaybiyeen oo qaybna waxay siiyeen ilaahay qaybna waxay siiyeen andaadooda laakiin mu'miniintu jacaylkii allah bay wada siiyeen marka iyaga uga jacayl badan ilaahay kaasi waa weji jalaaldiin asiyuudi isagu wuxuu odhanayaa ashaddu xubban lilaah ay min xubbihim lilandaad jacaylkooda andaadda jecel yihiin jacayl ka daran bay mu'miniintu allah jecel yihiin laakiin sida mashhuurka ah marka lagu fasiro ka xubbillaah mushrikiintu siday allah u jecel yihiin si la miday andaadoodana u jecel yihiin culamo badani waxay yidhaahdeen ashaddu xubban lilah waxaa laga tilmaamayaa sida marka waxa weeye mushrikiintu ay allah u jecel yihiin si ka daran baa mu'miniintu allah ay u jecel yihiin waayo jacaylkoodu ma qaybsamin tafsiir labaad tafsiirka labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yatakhidu mid ka yeelanaya min duuni illaahi allah sokadii ka yeelanaya ama allaha khayrkii ka yeelanaya amdaadan qaaruu ilaahay ku shabbahaayo ama la masaynaayo la simaayo andaaddaasoo yuxibbuunahum ay jecel yihiin ka xubbi ay ka xubbi almu'miniina lilaah sida muuminiintu ilaahay u jecel yihiin si la mida ayaa mushrikiintu andaaddooda u jecel yihiin marka calaa haada mushrikiintu allah maba jecloba laakiin sida mu'miniintu allah u jecel yihiin si la mida baa mushrikiintu andaaddoodi iyo asnaamtoodii ashyaaday caabudayaan ee kale ay u jecel yihiin waaladiina aamanuu kuwii rumeeyey ashaddu yagaa ka darraansho badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah ay jecel yihiin waxay ka daran yihiin min xubbi almushrikiina liandaadihim mushrikiintu jacaylka ay andaadooda jecel yihiin jacayl ka daran ayaa mu'miniintu allah ay jecel yihiin walaw yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica walaw yara aladiina dalamuu walow yaraa hadduu arki lahaa ay ka maqlaya aladiina kuwii uu arki lahaa oo aladiina laha waa mafcuul waa mafcuulu bihi la yidhahdo faacilka yaraana wuxuu noqonayaa yacni saamica lala khitaabaayo ayuu noqonaya kullu saamic walow yaraa hadduu arki lahaa bimacnaa asaamica maqlaya khitaabkan maqlaya aladiina kuwii hadduu arki lahaa dalamuu xadgudbay id yarawna alcadaaba goortay cadaabka arkayaan aakhiro hadduu arki lahaa ana alquwata lilaahi jamiica ay la ra'aa amran cadiiman wuxuu arki lahaa arrin weyn ayuu arki lahaa anna alquwata lilaahi jamiican ay lianna alquwata maxaa yeelay xooggu iyo awood iyo khalabadu lilaahi allah bay u sugnaatay jamiican xaalay dhammaanteed tahay wa anna allaaha iyo walianna allaaha iyo inuu allaah shadiidulcadaabi ka cadaabkiisu daran yahay inuu yahay yacni taa aawadeed ayaa shiddada cadaabkuna marka ay u dhacaysaa oo dabeed markaa u arki lahaa arrin markaa weyn uu arki lahaa tafsiir kale walow yaraa hadday ogaan lahaayeen ru'yadu mar waxay noqotaa ru'yatulbasar aragtidii isha indhaha lagu arkaayo marna waxay noqotaa ru'yatulqalbi qalbiga aragtidiisa oo cilmi ah walow yaraa hadduu ogaan lahaa ay yaclamu ay la macno tahay waa ru'yatulqalbi aladiina kuwii hadday ogaan lahaayeen oo faacilka aladiina laga dhigo yaraana yaclamu lagu fasiro dalamuu xadgudbay hadday ogaan lahaayeen id yarawna alcadaaba ana alquwata lilaahi jamiican ay lacalimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiican quwadu inay allah u sugnaatay xaalay dhammaanteed tahay wa ana allaha iyo inuu allah shadiidu lcadaabi ka cadaabkiisu daran yahay inuu yahay bay ogaan lahaayeen id yarawna alcadaaba gortay cadaabka arkayaan ay waqta mucaayanatihim alcadaab goortay cadaabka arkayaan sidaasay ogaan lahaayeen id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina ittabacuu wara'wu alcadaaba wataqatacat bihim alasbaab marka tafsiirka labaad ee yaraa yaclamu lagu fasiraayo aladiinana faacilka laga dhigaayo waxay markaa noqonaysaa lacalimuu in la qadaro weji wejiga labaadna waxay tahay in la yidhaahdo annada iyo macmuulkeeda ayaa markaa sadda ama sadda almafcuulayn yacni markaa labadii mafcuul meeshoodii yacni markaa awdaya oo meeshii markaa istaagaya oo la calimuu aan la qadarin culamada qaar baa qadaraya waa weji saddexaad bay noqonaysaa calaa haadaa waxay noqonaysaa walow yara ay walow yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina dalamuu kuwii xadgudbay ana alquwata lilaahi jamiican quwada dhammaanteed inay allah u sugnaatay hadday ogaan lahaayeen wa ana allaha shadiidu alcadaab iyo inuu allah ka cadaabkiisu daran yahay inuu yahay bimacnaa waxa weeye quwada yacni markaa dhammaanteed inay allah u sugnaatay hadday ogaan lahaayeen allahna cadaabkiisu daran yahay id yarawna alcadaaba goortay cadaabka arkayaan hadday sidaa ogaan lahaayeen ay ma ittakhaduu yani markaa lilaahi andaada ilahay andaad umay yeeleen id tabara'a aladiina itubicuu min aladiina itabacuu wara'w alcadaab wataqatacat bihim alasbaab id tabara'a laga bedelo sidaa macnaheedu ay noqonayso walow yaraa hadduu arki lahaa saamicu aladiina dalamuu kuwii xadgudbay id yarawna alcadaaba goortay cadaabka arkayaan hadduu arki lahaa ana alquwata lilaahi jamiican ay la ra'aa amran cadiiman yacni id yarawna ka beddel hadduu arki lahaa id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina tabacuu id tabara'a laga beddelayaa id yarawna hadduu arki lahaa id tabara'a goortay ka beri noqdeen aladiina kuwii tubicuu la raacay ee madaxda ahaa iyo hoggaamiyeyaasha min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen ittabacuu yaga raacay ittabacuuhum yaga raacay ay ka beri noqdeen hadduu arki lahaa wa ra'aw alcadaaba waxay ka beri noqdeen walxaal qad ra'aw alcadaaba cadaabka ay arkeen wa taqatacat tabarra ay ku cadfan tahay goortay ka beri noqdeen wa taqatacat aynay ka go'day bihim yaga ay canhum alasbaabu asbaabtiiyo xidhiidhadii ay ka go'een qaraabooyinkii iyo saaxiibnimadii iyo jacayladii waxyaalaha noocaasoo dhamme ay go'een hadduu arki lahaa yani oo markaa taas yani markaa uu arki lahaa la ra'a amran cadiiman arrin weyn buu arki lahaa yaclamu haddii lagu fasirona ay ma ittakhaduu lilaahi andaada ilaahay andaad uma yeeleen labadan aayadood allah wuxuu inoo sheegayaa dadka qaarkooda oo jacaylkii ay ahayd in ilaahay loo gaar yeelo cid kale allah la jeclaaday jacaylkii allah loo gaar yeeli lahaa bay qaybiyeen qaybna allah bay siiyeen qaybna ashyaa kale ay caabudayaan oo allah ka sokeeya ayay siiyeen waxay ku dhaceen waxay culammadu ka cabbiraan alxubbu maca allah waxaa kale jira alxubbu fillaah iyo alxubbu maca allah baa kale jira alxubbu fillaah waa in allah dartii wax loo jeclaado weeye oo daat ahaantiisa allah baa la jeclaanayaa marka allah daat ahaantiisa loo jeclaado ayaa cidda daacada ilaahay ku wanaagsanna waxaa loo jeclaanaya ilaahay dartii hadday malaa'ig tahay hadday nebiyo tahay hadday saalixiin tahay iyo mu'miniin dhammaan waxaa loo jeclaanayaa liajli illaah oo markii allah la jeclaaday ayaa cid kastoo taacadiisa ku fiicanna waa la jeclaaday camal kastoo wanaagsan baa la jeclaaday iimaanka iyo camalka saalixaa la jeclaaday cid kasta uu ku sugan yahayna iimaanka iyo camalkaa saalixi waa la jeclaaday marka jacaylka la jeclaanayo malaa'igta iyo nebiyada iyo mu'miniinta intaba la jeclaanaya waxay ka farac tahay jacaylkii allah la jeclaaday allahna daat ahaantiisaa loo jeclaaday marka jacaylkii wadaajin laguma samayn yaa ee jacaylkii allah loo gaar yeeli lahaa isagaa loo gaar yeelay ashyaada kale la jeclaanayana waxaa loo jeclaaday liajli illaah xubbiga dabiiciga ah ee qofku markaa waxa weeye uu jecel yahay ama qaraabadiisa ama waalidadii uu jecel yahay ama ubadkiisa uu jecel yahay ama qaraabadiisa uu jecel yahay kaa xubbi dabiiciyaa la yidhaahdaa waa xubbi qofka iskaga tallaalan jacaylkan hadda laga warramayo ilaahay loo gaar yeelaya ma aha xubbiga zawjaadka la jeclaanaya waa xubbu shahwa yacni waa iska xubiga abiicigu isaguna taabicu yaho raacaya marka jacaylkaa aan xubbiga abiiciga ahayn yacni waxa weeye waa in marka allah la jeclaadaa daataantiisa loo jeclaadaa cid alla ciddii taacadiisa ku fiicanna liajli illah loo jeclaadaa awhaqu cura liimaani alxubu fi llaahi walbugdu fi llaah waa kii xadiis ay ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam guntimaha iimaanka waxaa ugu adag alxubbu fillaah in allah dartii wax loo jeclaado fiid waa ay liajli illah baa loo jeedaa waalbuqdu fillaah iyo in ilaahay dartii wax loo naco oo ciddii marka waxa weeye allah ka gaalowday waa la nacayaa waxaa loo nacayaa liajli illaah gaalada iyo munaafiqiinta liajli illah baa loo nacayaa liajli illah baa loo nacaya ciddii marka waxa weeye bidca iyo fisqi la timina oo mubtadica ah aan gaaloobinoo milladda ka bixin iyo fusaaq iyo cisyaan ciddii ana iyagana waxa weeye nooc markaa nacayba ayaa la siinayaa iyagoo asalka iimaanka haddana markaa lagu jeclaanayo yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin haddii qofka labada xaaladood ku kulmaan oo geesna asalkii iimaanka uu la yimaadiye islaamnimada geesna fisqi la yimi oo waxa weeye waa nin markaa fisqiga iyo xumaanta miista oo macaasidiisi iyo dembiyadiisi iyo kabaa'irta uu dabaashaa ay fara badan yihiin ama bidcooyinka ayuu marka waxa weeye yacni markaa ku sugan yahay dadkana ugu baaqaa marka intuu ku wanaagsan yahay waa lagu jeclaanayaa intuu ku xun yahayna waa lagu nacayaa yacni lama wada tuuraayo lama wada nacayo lamana wada jeclaanayo waayo dee labadii sababood baa labaduba ku sugan yihiin sabab keensanaysa jacayl oo ah asalka iimaanka iyo islaamnimada yaa khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a yacani waxbay isku dhafeen oo isku qaldeen iyo sabab keensanaysa nacaybka keensanaysa yacni labada noocba waa la yimi saas aawadeed yacni sawaab iyo ciqaab baa u kulmaaya geesna ciqaab buu uga bandhigan yahay oo uu mucarad u yahay oo waa taxta almashii'a geesna marka sawaab ayuu markaa iyo ajar ayuu marka waxabay geesna ka helayaayo intuu ku wanaagsan yahay waa laga ajar siinayaa oo lama odhanaayo dee hadduu faasiq noqday camalkiisu waa wada buray la odhan maayo yaa wax camalkoo dhan wada buriya gaalnimun baa jirta camalkoo dhan wax wada buriya gaalnimaa jirta laakiin wax camalka ka mida qofka waa ka buri karaa oo intuu marka waxa weeye dembi la yimi baa dembigaasi waxaa dhici karta inuu acmaasha qaar ka buriyo ama sawaabkeeda ka lumiyo ou sawaab markaa yacani lagu ciqaabo inaan markaa sawaab ka helin ama uu nuqsaamiyo laakiin gaalnimadu camalkoo dhan ba iyadu wada burinaysa walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun camalkoodii o dhan baa buraya wman yrtadid minkm can diinihi fayamut wahuwa kafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira laakiin taasi waa maxay waa gaalnimadii weeyi gaalnimada markuu qofku ku dhinto camalkiisoo dhammi waa wada burayaa yacni saas yadaa weeyi laakiin haddii kale camalkii dee waxba uga baaqi noqonaya inna laa nudiicu ajra man axsana camala yacni ciddii markaa camal wanaagsan la timi ilaahay kama luminaayo kama dayacayo yaa yacni cadliga ilaahay waxaa ka mid a ruuxii wanaag iyo xumaan labadaba la yimi wanaaggaasna wax wada buriya aanu jirin inuu qadarka wanaagga uu la yimi laga sawaabinayo o laga ajar siinaayo qadarka xumaanta la yimina uu bandhigan yahay ciqaab markaysaga uu bandhigan yahay ciqaab uu u bandhigan yahay marka waxa weeye gees waa laga jeclaanayaa geesna waa laga nacayaa marka in labadaba loo kulmiyaa wuxuu yihi shaykhulislaam ibnu taymiya waa min acdami usuuli ahli sunnati waljamaca usuusha ahlusunna waljamaca yacni ugu waaweyn bay markaa ka mid tahay hadduu qofku labadaba markaa kulansaday oo labada sababoodba uu la yimi kii fisqiga iyo iimaanka labadaba la yimi ama bidcada iyo iimaanka labadaba la yimi bidcada waxaa loo jeedaa midaan mukafiro ahayn ilaa hadday mukafiro taho qofku uu ku gaaloobo millada ka baxo wuxuu soo gelayaa noocii kaleu soo gelayaa marka taana saas yada ah weeyaan waxaan odhanayaa asalka noocaasa qolyaha khawaarijtu waa seegeen oo waxay yidhahdeen war maye qofka ama waxaweeye sawaab baa la siinayaa iyo ajar ama ciqaabun waa maxay waxbaa loo kulminayaayo xag iyo xaggaba waxbuu ka helayaa maxay tahay xaggana ciqaab buu ka mutaysanayaa xagganna waxa weeye sawaab iyo ajar buu ka mutaysanayaa sax maaha bay yidhaahdeen yacni markaa ta noocaasa waxa weeye qolyaha khawaarijta iyo waa ku tegey marka waxa weeye sida saxani waa in waxa weeye labada noocba loo kulminaayo marka labada mid walba waxa uu markaa noqonayaa yuwaalaa min wajhin wa yucaada min wajhin yuxabu min wajhin wa yubqadu min wajhin geesna waa laga jeclaanaya geesna waa laga nacaya wuxuu ku matelay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waa ka misli saariq waa sidii tuuggii muslimka ahaa ee faqiirka ahaa yacni masalan nin baa muslim eh, isagoo muslim ah ayuu ah oo waa caydh tuugana waa sameeyo waxbuu xaday tuqtacu yaduhu lisariqatihi wa yucطaa min bayti ilmaali lifaqrih haddama aragta ninkan waa miskiin wax ma haysto ya yacni tuugna waa noqdo markuu xoogaa dee marka waxa weeye waxbuu markaa meelaha ka qaadqaadaa oo uu hoos u dhabbiyaa marka tuugannimada daraaddeed uu xaday gacantiisa waa la jarayaa waa xukunkii sharciga ahaa wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasaba nakaalan min allah marka tuqtacu yaduhu lisariqatii gacantiisa waa la gooynayaa waxaa loo goynayaa tuugannimadiisa daraaddeed wa yuctaa min bayti ilmaali lifaqri baytulmaalkana waxbaa laga siinayaa masruuf baa laga siinayaa ama waxbaa laga siinayaa faqrigiisa daraaddeed waa muslim faqiir ah yacni tanna xaq buu leeyahay tanna waa ciqaab uu mutaystay oo xad ah sidaasoo kale ayaa marka waxa waxaweeye qofka labada sababoodba la yimi sababtii lagu jeclaanayey sababtii lagu nacayey labaduba markaa ay sidaas markaa oo midna u mutaysanaya midna ciqaabta ugu bandhigan yaho oo lagu ciqaabayo ama marka waxa weeye xagga marka mashii'ada ilaahay hoos yaallaa xukunka aakhire marka la eego kada bacdii mucaasiriinta ka mida ah waxay yidhaahdeen xukunkaasi waa jiraa laakiin bidcada geli maayo marka waxa weeye qofku islaamnimo iyo fisqi markuu kulansaday ku saabsan tahaye laakiin bidcoolaha yuxabu min wajhin ama yuwaalaa min wajhin ma jirta bay yidhaahdeen laakiin ta noocaasi markaa sax ma aha qawaacidda mid waafaqsan ma aha ahlu cilmigii horena yacni saa yadaa uma tilmaamin shaykhulislaam ibnu taymiyana fisqiga iyo bidcada isku meel buu mariyey wakadalika kayruhum min ahli cilmi iyaguna waxbay waa tilmaameen waxaanu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya a'immadii salafku markay yacni nimankii bidcooyinka waaweyn ku jiray qaarkood markay salaatuljanaasaha ku tukan waayeen oo ay ka baxeen daahirka waxay doonayeen dadka zajri inay ku sameeyaan oo ka reebaan bidcadan oo kale dadka ayay uga jeedeen oo a'immada qaarkood a'immadii salafka waxaa laga soo naqliyaa bidcoolayaashii waaweynaa qaarkood inay waxaweeyaan markaa markii janaasadoodii inta iyagoo jooga safafka inay markaysagaa dhex jiidheen si ay dadku u arkaan inay ka baxeen ay ku tukan waayeen dabeedna marka waxa weeye lasii eegay oo la arkay waxay uga jeedeen zajri ay dadka ka reebayaan ficilkaas oo kale yacni ayay ugu tukan waayeen dadka kalena umay diidin inay ku tukadaan haddana hoos bay markaa ilaahay ay istikfaar iyo raxmad uga baryi jireen buu odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya yacni markaa saas yadaabuu odhanayaa kama fii majmuuc alfataawa calaa kulli xaal marka waxaa kale jira alxubbu fillaah iyo alxubbu maca allah aayaddan waxay ku saabsan tahay alxubbu maca allah jacaylkay ahayd in allah loo gaar yeelo oo cid kale eh, lala wadaajiyo allah lala siiyey taasay ku saabsan tahay jacaylka allah u khaasana waa in allah loo gaar yeelaa amaa axaadiista qaarkood sida ku soo aroortay allah iyo rasuulkiisa in la jeclaado haba laysku ysku cadfee laakiin jacaylka rasuulka la jeclaanaya wuxuu farac ka yahay jacaylka allah la jeclaado salaasun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma waan yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda id anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar xadiiska saxiixaynka sida ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex khaslo ama sifo qofkay ku sugan tahay wuxuu ku helayaa sababtooda macaankii iimaanku ku helayaa saddexdaa qofkii kulansadaa saddexdu maxay yihiin an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma waa in allah iyo rasuulkiisu ay yihiin qaar uu ka jecel yahay cidda ka soo hadhay oo dhan uuga jacayl badan yaho allah iyo rasuulkiisa u jacayl badan yahay allah iyo rasuulkiisi baa la ysku cadfay wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah iyo inuu shakhsiga jeclaado ee isagaan u jeclaanaya ilaahay dartii mooyaane wax kale yacnii cidda uu jeclaanayo xubbiga kasabiga ah ee qofku kasbanaayo waxa weeye waa inuu allah dartii u jeclaadaa hmm, xubbiga tabiiciga isagu waa gaar oo dee marka waxa muktasab maahe waa mid qofka khariiso iskaga tallaalan oo iskaga abuuran weeye wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda id anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar iyo inuu naco karaahiyaysto inuu gaalnimadii ku laabto ku noqdo oo gaaloobo waa inuu u nacaa siduu u nacayo si la mida in dab lagu tuuro yani qofka marka waxaa dab in lagu gubo oo markaa dab lagu dilo oo la gubo dee wuxuu yahay abqadu shay ilayh ya waa shaygu ugu nacib yahay sidaas si la mida waa inuu u necbaadaa gaalnimo inuu ku laabto saddexdaa arrin hadduu kulansado saddexdaa sifo wuxuu noqonayaa mid macaankii iimaanka helay ayuu noqonaya yaa saddexdaa khaslo ayaa lagu helaa marka xadiiska waxaa ku sugan an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma laakiin rasuulka marka la jeclaanayo maxaa loo jeclaanaya liajli illah baa loo jeclaanaya hadda maaragta aragta yacnii rasuulku inuu rasuulkii ilaahay yahay oo allah soo diray oo rasuulkii ilaahay yahay oo allah doortay ayaa loo jeclaanaya ya oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee waa rasuulkii rasuullada ugu fadliga badnaa marka rasuullada ilaahay oo dhan nebiyada ilaahay oo dhan malaa'igta ah oo dhan ee mu'miniinta oo dhan waxaa loo jeclaanaya liajli illah baa loo jeclaanaya liajli illaah ayaa loo jeclaanaya marka cadafka laysku cadfay an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma loogama jeedo inuu waxa weeye jacaylka mustaqilli ka ahoo ka madax bannaan jacaylka ilaahay oo aan farac ka ahayn in rasuulka lagu jeclaaday ma aha oo jacaylkay ahayd allah in loo gaar yeelo in lala wadaajiyey ma aha muraadku sidaa u dhici maayo ee rasuulka laftiisa waxaa loo jeclanay liajli illah wuxuu soo gelayaa awsaqu cura aliimaani alxubbu fillaah ayuu soo gelayaa laakiin dee jacaylka la jeclaanayo rasuulka ayaa ka weynaansho badan jacaylka mu'miniinta kale la jeclaanayo maadaama marka waxa weeye isagu yahay rasuulka ilaahay uu doortay oo waxa weeye xagga markaa sharciga iyo risaalada marka la eegaayo waasidadii ilaahay iyo khalqigiisa u dhaxaysay xagga risaalada iyo tabliiqa maadaama uu yahay xagga cibaadada ma aha marka waasito ma ahee yacni marka wuxuu noqonayaa jacaylka la jeclaanayaa inuu ka weynaansho badan yahay yacni marka ashyaada kale makhluuqaadka jacaylka la jeclaanayo dadkoo dhan jacaylka la jeclaanayo jacaylka rasuulka la jeclaanaya waa inuu ka miisaan bataa sidaas aawadeed baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin ma rumaynaayo ilaa aan noqdo miduu iga jecel yaho aniga ii jacayl badan yahay oo ubadkiisa iyo waalidadii iyo dadkoo dhanba ilaa uu aniga iiga jacayl bato oo jacaylkow aniga ii hayaa ay ka weynaado yacni marka iimaankii kaamilka ahaa kamaalka waajibka ah lama imanin saasaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam iimaanka la nafinayana waxaa loo jeedaa kamaaluhu lwaajib iimaankii kaamilka ah ee waajibkaha baa laga tilmaamayaa marka in rasuulka loo jacayl bataa oo dadka kale oo dhan laga jeclaado rasuulka jacaylkiisa la badiyaa wuxuu yahay markaysaga arrin faral ah oo waajiba weeye haddaba ashyaada ay markaa caabudaan dadka ilaahay u shariig yeelayaa waxaa la yaqaanaa ashyaadaa way jeclaadaan yacni jacayl daran bay jeclaadaan jacaylkaa la jeclaanayaa ma aha jacayl ilaahay dartii loo jeclaanaye allah baa lala jeclaanaya alxubbu maca allah baa la yidhahdaa marka waa ashirku fi lmaxabba jacaylkii baa lagu shirki sameeyey ya shirki baa jacaylkii lagula yimi marka ta noocaasi waxay noqonaysaa eh, nooc shirkiya ayay noqonaysaa oo jacaylkay ahayd ilaahay in loo gaaryeelo baa loo gaaryeeli waayey oo cid kale lala jeclaaday alxubu maca allah baa lala yimi taasaa aayadda laynoogu tilmaamaya wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi amdaadan yuxibuunahum ka xubi illaah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah mar baa waxaan ku arkay kitaabka la yidhaahdo alsharxu alkabiir ama alcasiis ama fatxu alcasiis la yidhaahdo ee uu leeyahay raafici ee uu ku sharxo wajiiska ghazaali ku sharxo waa kitaab fiqi ah kitaabka alwajiiz ee ghazaali leeyahay ayuu markaa sharxaa waa la taabacay isagoo dhowr iyo toban mujallada la taabacay alcasiis baa markii hore la odhan jiray laakiin culamada qaar baa magaca karahiyeystay markaasay fatxu alcasiis yidhaahdeen alsharxu alkabiirna waa la yidhahdaa baabka markaa ku saabsan murtadka kollay wakhti hore o aan mar eh, eegay waxaa ku qorayd masale uu tilmaamayo hadduu qof yidhaahdo haweenaydeeda waxaan u jeclahay sidaan allah u jeclahay si la mida ayaan u jeclahay waa gaaloobaya raafici wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i shaaficiya culammada muta'akhiriinta ee shaaficiyo hadday yidhahdaan shaykhaankaa yidhi labada shiikh baa yidhi waxay u jeedaan raafici iyo nawowi raafici iyo nawowi bay u jeedaan wuxuu dhintay raafici lix boqol labaatan iyo saddex waxay isku wakhti ahaayeen ibnu qudaama halka ibnu qudaama lix boqol iyo labaatankii dhintay isaguna lix boqol iyo saddexiyo labaatankii buu dhintay marka waxa weeye waa axadu shaykhayn waa labadii shiikh mid ka mid a wuxuu tilmaamayaa haddii la yidhaahdo yacni ooridayda waxaan u jeclahay sidaan allah u jeclahay si la mida ayaan u jeclahay yacni waa gaaloobaya milladda uu ka baxaya waa alxubu maca allah allaahday culammadu sheegayaan wey allah waxau yidhi wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaada wa min annaasi dadka waxaa ka mid ahaaday minta waa tabciidiyo man yatakhidu mid ka yeelanaya mantu waa mawsuul wa min annaasi min waa tabciidiya man yatakhidu mid ka yeelanaya min duuni illaahi ilaahay hayrkii ka yeelanaya ay hayrahu cidaan allah ahayn ka yeelanaya andaadan qaar oo allah la simaayo ama ku shabbahaayo la masaynaayo ay asnaaman sanamo waxaa loo jeedaa qaar uu caabudaayo marka la yidhaahdo sanamo waxaa qofka u soo degdegaysa un in laga tilmaamayo yacni markaa ama dhagxan ama looxan iyo wax la mida laakiin mushrikiintu markay caabudayeen dhagxanta ama ay caabudayeen looxaanta yacni markaa madaat ahaantooday u caabudayeen waxay u qabeen badankoodu inay ramsi ka yihiin cid wanaagsan oo ama malaa'iga ah ama saalixiin ah inay ramsi uga yihiin saasay u qabeen saasay u qabeen marka waxaa loo jeedaa uun yacni andaadan waa mihaaluun asnaamane kuwa ilaahay lala caabudun baa loo jeedaa kuwa lala caabudayaa ha ahaadaan looxaan iyo dhagxan ha ahaadaan kawaakib iyo xiddiga ha ahaadaan malaa'iga ha ahaadaan bini aadam ha ahaadaan saalixiin ha ahaadaan yacni markaa nebiya ha ahaadaan haddii cibaadadii ilaahay lala wadaajiyo waxay noqonayaan andaad bay noqonayaan cid kastaoo ilaahay wuxuu la gaarka yahay lala siiyaa wuxuu noqonayaa in nid laga yeelay buu noqonaya mihaal yaraan soo qaadanno nebiga calayhi salaatu wasalaam ninbaa wuxuu ku yidhi maa shaa allah wa shi'ta arrinku wuxuu noqonayaa sida allahna doono adiguna aad doonto muxamadow markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajcaltanii lilaahi niddan ma waxaad iga yeeshay midaad ilaahay la simayso ood ku shabbahayso nid miyaad iga yeeshay nid waa mufradu andaad niddun andaadun shibhun ashbaahun milun amhaalun wasnan waa macnan xagga wasniga iyo xagga macnahaba waa iskaga mid oo mili iyo nid jamacana waa andaad iyo amhaal waa shibhi iyo ah, ashbaah wahaakada ajacaltanii lilaahi nidda marka doonitaanka ilaahay iyo doonitaanka nebiga in laysku lamaaneeyo la yidhaahdo sida allaah iyo adigu aad wada doontaan bay noqonaysaa waxay noqonaysaa markaa shirkigii alfaadda saxaabiga sidaan lahaa uma qasdayn in doonitaanka nebigu la mid yahay ka ilaahay laakiin tacbiirku cabbiray nebigu waa ku qabsaday waana ku inkiro wuxuu ku yidhi ajacaltanii lilaahi niddan ma nid baad ilaahay iga yeelaysaa midaad ilaahay la masayso ama aad ku shabbahdo miyaad iga dhigaysaa maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun wuxuu allah doonaa dhacaya walow khalqigu yaynay dooninba laakiin wuxuu nebigu doonaa ilaaba ilaa inay dhacaan kama dhalanayso laakiin wax kastoo ilaahay doonaa maa shaa allahu kaan ay wa in lam yasha ilkhalqu walow khalqigu yaynay dooninba wuxuu allah doonaa waa dhacayaan qadaran u doonaa wamaa lam yasha lam yakun waxaanu allah doonina ma dhacayaan wa in shaa yacni akharu nnaas walow markaa dadka badankoodu ha doonaa yacni markaa waxawe ma dhacayaan yuxibbuunahum ka xubbi illaah andaaddaa laga sifaynaya andaaddaasoo yuxibbuunahum ay jecel yihiin bialtacdiimi waalkhuduuc waxay ku jecel yihiin weynaynay weynaynayaan waalkhuduuc iyo isdullayn isu dullaynayaan ka xubbillaah siday allah u jecel yihiin si la mida ayay markaa andaaddooda u jecel yihiin oo waxay tashriih ku sameeyeen tacdiimkii iyo maxabbadii iyo khuduucii iyo maxabbada noocii ay ahayd ilaahay in loo gaar yeelo bay wadaajin ku sameeyeen waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu yagaa darraansho badan xubban xagga jacaylka ismu tafdiilka axabbu lama odhan oo maadaama xubbo laga keenay yacni waxay noqotay in lagu gaadho yacni markaa ashaddu markaysaa markaa la keeno saasaa marka ashaddu loo keeno waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu iyagaa daraansho badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah ay jecel yihiin waxay ka daran yihiin min xubbihim jacaylka mushrikuuntu ay jecel yihiin lilandaadi andaadda ay jecel yihiin laakiin alajwad waa in la yidhaahdo min xubbi almushrikiina lilah sawaabku waxay tahay sida ahlucilmi badani ay sheegeen tafsiirkani wuxuu ku dhisan yahay inay markaa maxabbada qaybiyeen allah loo gaar yeeli lahaa oo allahna ay gees ka jeclaadeen oo qayb siiyeen ashyaada kaley caabudayaanna ay qayb siiyeen maaha allah inay naceen allah markaa waxa weeye qayb jacayla ah waa siiyeen ashyaadan kalena qayb bay siiyeen jacaylka noocaasina xubbiga daat ahaantiisa shayga loo jeclaanayo dee allah baa la gaaraa oo cidda daatadiisa loo jeclaadaa xubbiga kasabigaa wuxuu noqonayaa marka waxa weeye allah buu markaa noqonaya xubiga tacdiimka iyo khuduucu markaa weheliyo yacni allah baa la gaara marka sawaabka sida fiicani waxay tahay waa in layahaa min xubbihim lilaah jacaylkooday allah jecel yihiin jacayl ka daran baa muuminiintu allah ay jecel yihiin waayagu jacaylkoodaa may qaybine way wada siiyeen ilaahay laakiin mushrikiintu way qaybiyeenoo nusnus bay ka dhigeen ya qaybna andaaddooday siiyeen qaybna allah bay siiyeen jacaybka noocaasina wuxuu ahaa noocii ilaahay loo gaaryeeli lahaa mufasirku wuxuu maray min xubbihim lilandaad yacni muuminiinta ayaa ka daran xagga jacaylka ay allah jecel yihiin waxay ka daran yihiin jacaylkay mushrikiintu jecel yihiin andaaddooda ay jecel yihiin liannahum laa yacdiluuna canhu bixaalin maa liannahum maxaa yeelay mu'miniintu laa yacdiluuna canhu ilaahay xaggiisa kama weecanayaan bixaalin maa xaal axwaasha ka mida ee mar walba allah bay baryayaan hadday tahay wakhtiga markaa nicmada iyo ladnaanshaha iyo barwaaqada iyo hadday tahay wakhtiga shiddada iyo dhibaatada mid walba waalkufaaru yacdiluuna fi shiddati ila allah gaaladuna wakhtiga shiddaduunbay xagga ilaahay ay u weecdaan oo ay ku eertaan wakhtiyada ay ladan yihiinoo barwaaqadiyo ladnaanta ku sugan yihiin waxay baryayaanoo gargaar weydiisanayaan oo isku xidhayaan oo tala saaranayaan ashyaadan kale ay caabudayaan laakiin markay dhahaaratee dhibaatadu darnaato yacni marka allah xaggiisa ayay ku eeranayaan oo ku cararayaan faidaa rakibuu fi lfulki dacawuu allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun markay doonyaha fuulaan ee baddu ku kacdo ay ku sigtaan inay qarqoomaan dacawullaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay bay baryaan xaalay baryada u saafi yeelayaan oo u badhax tirayaan ma aragtaa ilaahay waa garanayaan markaana waxay odhanayaan cidaan aan alla wax idiin taraysaa ma jirto wixii kale waa quba marka dhibaatadii ay ka baxaan oo ilaahay ka badbaadiyo shirkigoodii bay dib ugu laabmayaan qiso macruufaa jirta an waqhtiyada qaarkood soo naqlinay yacni markaa kutubta sunnada qaarkoodna lagu soo wariyey culammaduna ay quweeyeen nasaai wa hayruhu baa sunankiisa ku soo wariyey qisaas waxay tilmaamaysaa cikrimat ibni abi jahl markii waxa weeye fatxu maka dhacay dee wuu cararay waxaanu ka mid ahaa raggii aan la bixinaynin afar gaalada ka mid a baa la yidhi meel kastoo lagu arko hadday daaha kacbada ka laalaadaan ha badbaadinina dila afartii buu ku jiray raggii colaaddu ku weynaayid buu ka mid ahaa yacni aabbihiina dee waa ti beder lagu dilay yacni qaraabadiisa dad kaloo ahna waa lagu dilay marka saas aawadeed yacni aad iyo aad buu nebiga u necbaa wakhtigaa hore wuxuu gartay inaan la bixinayn jabka ku dhacayna waa arkay oo dee inuu meesha ka indhaqarsadana waa doonayay markiibuu cararay dabeedna markaa waxa weeye xagga iyo jiddu u cararay doonni badda taagan buu la kulmay doonnidii buu fuulay baddii baa ku kacday waa sigteen gaaladii kale la saarnay doonnida ayaa waxay yidhaahdeen war maanta wax wax inoo tarayaa ma jiro ila alikhlaas yaa laa yunajina ila alikhlaas ikhlaas waxaan ahayn ina badbaadin maayo allahoo keliya in la baryo cikrima waa yaaba wuxuu yidhi markay dhibaatadu darnaato haddii ikhlaas waxaana ahayne allah oo keliya barya mooye wax kale ayna waxba inoo tarayn dee marka kalena cid kale waxba inooma tarayso oo hadda maxaan maxamed u diidni markay dhibaatadu darnaato haddii la odhanaayo allah keliyuun ha la baryo wixii kale ha laga tago yaa halkiibuu wuxuu ku nadray haddii ilaahay taa ka samata saaro uu ka badbaado inuu marka waxaweye muxamed u tago islaamo sidaasuu markaysaa ku nadro ku ballan qaada ilahay waa ka samata saaray halkiibuu markaysa markaa ka soo noqday yacni marka haweenaydiisuna ummu xakiim waa islaamtay marka intii waxa weeye aynay way baadi dooni doontaaye nebiga calayhi salaatu wasalaam intay u tagtayba waxay ku tiri yaa rasuul allah ninkii cikrima aduu kaa cararay ammaan siiyo yacni waa nabadgelinayaa nabadgelinayadheh nebigu waa ka aqbalay ammaankiyada u sii daa'aya iyaduna markaa waxa weeye xagga iyo jiddo u kacday qisada waqhtiyada kale ayaan markaa ka warramay calaa kulli xaal sidiibuu buu markaysa marka waxaan cikrima ku soo noqday oo nebiga ugu yimi calayhi salaatu wasalaam nebiguna muhaajir baabu ku magacaabay waana soo dhoweeyey islaamnimadiisina waa wanaagsanaatay marka qisada noocaasi waa qisa haabita sugan weeye ya kutubu sunnana ku soo aroortay ahlucilmiga qaarkoodna ay quweeyeen sanadkeeda sanadkeedu qawi yahay macnaha aayaddu ay sheegayso aayaadku ay sheegayaan fa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin yacni markaa qasaska markaa macnahaas yani camali ahaan cidday ka dhacday yani tacyiinan marka waxa weeye ayaa qisadaasi u tilmaamaysa inay ficlanba uga dhacday oo ay marka waxa weye iyaga laftooda ay qabsatay cikrimo iyo nimankii la socday allah waxa waxauu yidhi waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilah ay min xubihim lilandaadi liannahum laa yacdiluuna canhu bixaalin waalkufaaru yacdiluuna fi shiddati ila allah muuminiintu mar walba ilaah bay baryayaan hadday tahay wakhtiga yani ladnaanta iyo hadday tahay wakhtiga shiddada iyo dhibaatada walow taraa bilyaai wa taa wuxuu hormariyey qiraa'ada marka uu qoraayo oo tara ah yacni qiraa'ada haaliban uu qoraa waa abu camar wakhtiyada qaarkoodna qiraa'ada naafic ama ibnu caamir ama ibnu kasiir waa qoraa laakiin ta caasim ma qoro ta caasim la gaar yahay ma qoro waayo saynu hore usoo sheegnay wakhtiga labada markaa sheekh ay noolaayeen masar caasim lagama akhrin jirin qiraa'atu caasim masar lagama akhrin jirin suyuudi markuu dhintay bacdahu bimudda ayaa qiraa'ada caasim ay markaa noqotay muntashir ku noqotay masar cusmaaniyiintii baana keenay khilaafadii cumaaniyiinta ayaa markaa keenay laakiin abi camar iyo naafic bay akhrin jireen walow taraa bilyaai wataa'i tubsiru yaa muxammed waxaynu fasiraynaa ta kale waynu fasirray tan markaa taraa ayaynu fasiraynaa walow taraa haddaad arki lahayd bilyaai wataa'i ta iya iyo taba waa la akhriyee tubsiru aad arki lahayd ta aduu fasiree yaa muxamadu muxamedow aladiina kuwii haddaad arki lahayd waa mafcuulu bihi dalamuu xadgudbay ku xadgudbay biitikhaadi ilandaadi andaad inay yeeshaan oo qaar ilaahay ay ku shabahayaan oo la masaynayaan oo la simayaan ay yeeshaan waxay kala simayaan xagga tacdiimkii cibaadada iyo weynaynta iyo khuduuca tallaahi in kunna la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin waatay aakhira odhan doonaan id yarawna alcadaaba goortay cadaabka arkayaan haddaad arki lahayd muxamadow waxaa kaloo loo fasiraa in la yidhaahdo marka waxa mukhaatab kastaa lala hadlayaae yani markaa kaaga lala khitaabayo oo shaksi walba gaarnimadiisa loola hadlayo saana waa loo fasiraa id yarawna alcadaaba goortay cadaabka arkayaan bilbinaa'i lilfaacili faacil loo bineeyo yarawna weeye waalmafcuul iyo mafcuul loo bineeyo yurawna weeye labadii qiraa'o kuu sheegaya yarawna iyo yurawna baa labadaba la akhriyey midna mafcuul bay u binaysan tahay midna faacil bay u binaysan tahay laakiin qiraa'ada musxafku waxa weeye waa yarawna goortay arkayaan ay yubsiruuna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkayaan haddaad arki lahayd la ra'ayta amran cadiima mafcuul markay u binaysan tahayna waxay noqonaysaa id yurawna goorta la tusaayo haddaad arki lahayd oo mafcuul loo bineeyo ay yubasaruuna la tusaayo marka faacilka ay u binaysan tahay yarawna yubsiruuna lagu fasiraya dabdigaa kala duwanaanaya marka yurawna ay u binaysan tahay mafcuulu bihiga ay u binaysan tahayna oo ficilku mafcuulu u binaysan yahy mughayru siiqa uu yahay lighayri ilfaacili yubasaruuna macnuhu noqonaya goorta la tusaayo saadka waa la sheedaya waana la kordhigaya alcadaaba cadaabka la tusaayo haddaad arki lahayd la raayta amran cadiiman arrin weyn baad arki lahayd waid id id oo ku sugan marka aayadda id yarawna bimacnaa idaa idaa bay la macno tahay oo qaacidada carabiyadu waxay tahay id waxa loo isticmaalaa lilmaadi idaana waxaa loo isticmaalaa lilmustaqbal waxa soo socda idaa baa loo isticmaalaa wixii tegayna id baa loo isticmaalaa goortay arkayaan cadaabkana waxa weeye waa aakhiro waa qiyaamada marka waxa weeye halkan id baa loo isticmaalay macnaa idaa oo wax la yidhaahdo waxaa jira dee waxaweeye eray baa eray kale macnihii loo isticmaalaa ya taqaarud wax la yidhaahdaa jira mm. marka waxa weeye idan waxaa loo jeedaa bimacnaa ida id yarawna ay idaa yarawna goortay arki doonaan macnahaasaa laga tilmaamaya la ra'aytu amran cadiima ana alquwata lilaahi jamiican marka sidaa loo fasiro annada waxaa la odhanayaa waa tacliilo xaraf baa loo qadarayaa laan baa loo qadaraya waxaad u arki lahayd arrin weyn ana alquwata ay liana alquwata maxaa yeelay xooggu iyo awooddu alqudrata waalghalaba awoodda iyo qaalib noqoshadu lilaahi allah bay u sugnaatay jamiican xaalay dhammaanteed tahay jamiicanna waa xaal wa anna allaaha waxaad kaloo u arki lahayd markaa arrin weyn waxaad u arki lahayd ay walianna allaha iyo inuu allah shadiidulcadaabi ka cadaabkiisu daran yahay inuu yahay wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd yaraa yaraa baa ku sugnayd bitaxtaaniya yacni markaa yacni ya'dii dhibcaha hoosta ku lahayd yacni marka la akhriyo waa dabdun bilxuruufi baa la yidhaahdaayo yacni markaa dhibcuhu way ka dhici karaan marka taxtaaniya marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa waxa dhibcahay hoosta ku leedahay in laga tilmaamaayo waalfaacilu damiiru walow taraa markaa markaad tidhaahdo qiraa'adaad akhrido haddaad markaa arki lahayd ay ayuha saamicu kaaga maqlayow faacilku wuxuu noqonayaa damiiru saamici saamic markaa waxaa damiirkiisii anta bay markaa noqonaya antadu yay ku dhici saamicay ku dhici oo saamic kasta ah mid kastoo maqlaya marka macna ahaan sida kale ula mid buu noqonayaa aladiina mafcuulkii bay noqonaysaa jawaabtuna marka waxaa sidii aynu qadarnay noqonaysaa laa ishkaal waqiila waxaa kaloo la yidhi markay eh, yaraa tahay aladiina ayaa faacilkii noqonayana waa la yidhi waalfaacilu damiiru saamici sooma odhan waqiila alfaacilu aladiina dalamuu aladiina weeyaan baa la yidhi qiilka kalena saasuu noqonaya marka laha faacilku waa aladiina la yidhaahdo yaraa waxaa loo fasiraya bimacnaa yaclamu fa hiya yaraa eraygan ahi lafdadani lafdada yara ahi bimacnaa yaclamu yaclamu bay la macno tahay marka faacilka laga dhigo alladiina laakiin haddaan aladiina laga dhigina faacilka laga dhigo anta damiir u noqonaya saamica ku dhacaya dee waxay noqonaysaa sida kale inay ula mid tahay oo tacliilun laga dhigayo ana alquwata lilaahi jamiican laakiin marka faacilka aladiina laga dhigo yaraana la akhriyo markaasaa waxa weeye yaclamu loo fasirayaa lafdada yara ah wa qiila waxaa la yidhi aladiina dalamuu faacilku waa aladiina weeye dalamuu jumlada ahi waa silatulmawsuulkii fa hiya lafdadani yaraahi bimacnaa yaclamu yaclamu bay la macno tahay wa anna anna iyo wamaa bacdaha waxaa ka dambeeyana saddad waxay awday masada almafcuulayni labada mafcuul meeshoodii bay awday ila marka loo fasiro yaraa yaclamu laba mafcuul bay qaadanaysa laba mafcuul bay u baahan inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba wanaraahu qariiba labadii mafcuul waa taa la siiyey ya wa ana wamaa bacdaha sadat masada almafcuulayni labadii mafcuul meeshoodii bay awday wa jawaabu low low jawaabteeduna maxduufun waa biqasdi lafdihaaye maxduufun mid la xadfay weeye waalmacnaa macnuhuna wuxuu u low calimuu hadday ogaan lahaayeen fi dunyaa adduunyada gudaheeda shiddata cadaabillaahi cadaabka ilaahay darraansho uu daran yahay wa ana alqudrata lilaahi waxdah iyo in awoodda dhammaanteed allah ay u sugnaatay wakhta mucaayanatim ay ogaan lahaayeen goortay arkayaan lahu cadaabka ay arkayaan wahuwa huwa yowmualqiyaamati maalinta qiyaamo weeyaane lama ittakhaduu ma yeesheen min duunihi allah sokadii yacni andaadan andaad ma yeesheen oo cid allah ahayn allah lamay maseeyeenoo may garab dhigeen sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa walow yaraa hadday ogaan lahaayeen alladiina kuwii dalamuu xadgudbay hadday ogaan lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiican wa ana allaha shadiidu alcadaab in quwada dhammaanteed allah u sugnaatay xaalay markaa dhammaanteed tahay allahna uu yahay ka cadaabkiisu daran yahay hadday ogaan lahaayeen cadaabkiisu u daran yahay id yarawna alcadaaba goortay cadaabka arkayaan ay lam ittakhaduu min duuniha andaada allah sokadii andaad ma yeesheen id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina ittabacuu badalun min id qablahu iddii ka horraysaa laga beddelayaa id tabara'a aladiina tubicuu id yarawna laga beddelayaa saa macnaheedu waxay noqonaysaa walow taraa haddaad arki lahayd adigu aladiina dalamuu kuwii xadgudbay haddaad arki lahayd id yarawna alcadaaba goortay cadaabka arkayaan haddaad arki lahayd ka beddelo id tabara'a aladiina tubicuu goortay ka beri noqdeen kuwii la raacay ee madaxda ahaa min aladiina tabacuu kuwii raacay ay ka beri noqdeen waqad ra'aw alcadaaba waxay ka beri noqdeen walxaal qad ra'aw alcadaaba cadaabka ay arkeen wa taqatacat aynay go'day tabarra'ay ku cadfan tahaye bihim iyaga xaggooda ay ka go'day alasbaabu sababuha ay ka go'day haddaad arki lahayd la ra'ayta amran cadiiman arrin weyn baad arki lahayd laqbada mufasirka aan eegno id badalun min id qablahu id waxay beddel ka tahay idda ka horraysaa ayay beddel ka tahay id yarownaa laga beddelayaa id tabara'a lagu beddelayaa haddaad arki lahayd id tabara'a goortay ka beri noqdeen haddii yaraa la akhriyo oo yaclamu lagu fasirona waa la mid waxay noqonaysaa markaana walow yaraa hadday ogaan lahaayeen aladiina dalamuu hadday ogaan lahaayeen yacnii quwada dhammaanteed inay allah u sugnaatay cadaabka ilaahayna daran yahay goorta ay cadaabka arkayaan dabeedna ka bedel yacnii id tabarra'a aladiina tubicuu goortay ka beri noqonayaan kuwii la raacay kuwii raacay ay ka beri noqonayaan waxay ka beri noqonayaan iyagoo cadaabka arkay walxaal ay cadaabka arkeen bay ka beri noqonayaane lama ittakhaduu min duunihi andaada saasaa macnuhu dhacaya andaad ma yeesheen allah sokadii id tabara'a goorta beri noqdeen aladiina kuwii utubicuu la raacay waa min alru'asaa ee madaxda ahaa waa hogaamiyeyaashii kufriga dadka ku hogaaminaya gaalnimada ee u horseedayey min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen ittabacuu ay itabacuuhum yaga raacay ay say uga beri noqonayaan ankaruu idlaalahum waxay dafirayaan inay yagu lumiyeen waxay leeyihiin annagu maanu lumin yaga iska lumay ya yaga iska lumay annagu maanu lumin waa ka beri noqonayaan xataa kii ugu weynaayo dee markaa ibliis baa dee beri noqonayaba ya wamaa kaana lii calaykum min sultaanin ila an dacawtukum fastajabtum lii yacni waxa weye idinma khasbin buu leeyihi anigu idinma dirqiyin kufriga idinkuma darqiyin bes waa idin yeedhay idinkuna waa aqbasheen kufriga arrinkeen baan ku ahay idinkuna aqbalkeen baa ku ahaydeen labadeennaba waa u sinayn maantana waxba isuma tari karo yacni waxa midkeenna ka kale waxba uma tari karo e ha i canaanina idinku iscanaantuu yidhahdaa ya saasuu ku yidhahdaa hmm. wax sultaan iyo awoodaan idinku lahaana ma jirin bas waa idiin yeedhay idinkuna waa aqbasheen maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikiy midkeenna ka kale marka waxaan yani uma gargaari karo waxna uma tari karo falaa taluumunii waluumuu anfusakum waqad ra'aw alcadaaba waxay ka bari noqdeen walxaal qad ra'aw ay arkeen bay ka beri noqdeen alladiina ayaa eh, laga xaalaynaya labadaba waa laga xaalaynaya bay yidhahen culammadu alru'asaa waalatbaac aladiina utbicuu min aladiina tabacuu kuwa la raacay iyo kuwa raacay labaduba walxaal qad ra'aw alcadaaba cadaabka ay arkeen bay kala beri noqonayaan oo ru'asadu marka waxawa yani atbaacdoodii ay ka beri noqonayso wataqaacat tabara'ay ku cadfantahe ra'aw kuma cadfana jumladdanna waa xaaliyu saasuu qad u qadaray isagoo ku soconaaya siday jamaahiirta marka basriyiintu ay maraan oo ah marka haddii ficil mudaaric u dhaco xaal u dhaco qad baa markaysaga la geliyaa imaa lafdan wa imaa taqdiiran wataqaacat goortay ka beri noqdeen wataqaacat aynay ka go'day catfun calaa tabara'a ay mactuufun waa mid lagu cadfay faclun bimacnaa mafcuul calaa tabara'a tabara'a lagu cadfay bihim ay canhum iyaga xaggooda ay ka go'day ba'du waa bimacnaa can buu leeyahay alasbaabu sababuha ay ka go'een alwusalu xidhiidhkii uu ka go'ay allatii xidhiidhadaasoo alwusal waa jamcu wusla wusladuna waa xidhiidhka wuslatun wusal allatii taasoo kaanat baynahum iyaga dhexdooda ahaatay fi dunya adduunyada gudaheeda oo min alarxaami qaraabooyina walmawaddati iyo jacayla sadaaqaadkuna waa la mid iyo saaxiibnimadune wa qaala aladiina itabacuu wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ittabacuu markaa raacay ee atbaacda ahaa low anna lanaa karratan alla maynoo sugnaato celini maynoo sugnaato adduunyadeenna lagu karaar celiyaa fanatabara aanu ka beri noqonne minhum iyaga aanu ka beri noqonne kamaa tabara'uu minna ay tabarru'an ka tabarru'ihim minna beri noqosho la mida beri noqoshaday hadda naga beri noqonayaan mid la mid aanu ka beri noqon lahayne ma adduunyadeenna lagu celiyo waa tamanni lowda tamani baa looga jeedaa fanatabara'ana waa jawaabu tamani kadalika yuriihim allahu acmaalahum yacni sidaa uu ilaahay u tusay cadaabka daraanshihiisa iyo beri noqoshaday iska beri noqonayaan ayaa yuriihim allahu ilaahay u tusaya acmaalahum camalladooda tusaya xasaraatin tiiraanyooyin iyo qowmumooyin xaalay yihiin calayhim yaga korkooda ay calaa tafriiqihim ka gaabintooda iyo xumaanahoodii ay ka tiiraanyoonayaan oo xasaraadka lagu tacalluqsiiyo waayo xasra oo masdara ayaa la jamciyey ama la yidhaaho la sifeeyo oo sifada lagu tacalluqsiiyo tiiraanyooyinkaasoo kaa'inatan calayhim yaga korkooda ku sugan mm, wamaa hum bikhaarijiina min annaar wamaa hum yagu may ahaanin bikhaarijiina min annaar qaar naarta ka baxaya maahay way ku daa'imayaanoo abadal aabaad bay ku sugnaanayaan ya ayuha annaasu dadow kuluu cuna mimaa fi lardi arlada waxa ku sugan wax ka mida cuna mintu waa litabciid xalaalan xalaal cuna xalaashaasoo tayiban wanaagsan cuna ama xalaalan xaaluu xalaal yahay cuna ay shay-an mima fi lardi macnuhu u dhacaayo xalaalan xaaluu xalaal yahay xalaashaasoo tayiban wanaagsan walaa tattabicu ha raacina khutuwaati shaytaani tallaabooyinka shaytaankana ha raacina innahu shaytaanku lakum idinka wuxuu idin ahaaday caduwun col buu idin ahaaday mubiinun cadaawaddiisu ay caddahay inamaa ya'murukum biasuu'i waalfaxshaa innamaa ya'murukum wuxuu idin amrayaayoo qura shaytaanku bisuu'i xumaataduu idin farayaa idin amraya yacni dembiga waalfaxshaa'i dembiyada sii foosha xune sii daran ayuu markaa idin amrayaa wa an taquuluu wuxuu kaloo idin amrayaa an taquuluu inaad tidhaahdaan cala allaahi allaha ka sheegtaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanaynaa ka sheegtaanoo allah waxaydaan cilmi u lahayn inaad markaa ka sheegtaan taana waa idin amraya wa idaa qiila lahu marka iyaga lagu yidhaahdo gaalada lagu yidhaahdo ittabicuu raaca maa anzala allah ay aladii anzalahu allahu ka allah soo dejiyey raaca marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan bal nattabicu daa taa ma raacaynee waxaannu raacaynaa maa alfaynaa calayhi aabaa'ana maa ay iladii kii baannu raacaynaa alfaynaa aannu markaa ku ogaannay calayhi aabaa'anaa aabbayaashay inay ku kor sugnaayeen aanu ku ogeyn baanu markaa raacaynaa waa alfaada la yidhaahdo waa bimacnaa yacni markaa calimo loo fasiro yacni la yidhaahdo aabaa'anaa yacni kaa'iniina calayhi oo kaa'iniinadaasaa laga dhigo mafcuulkii labaad ama markaa alfaa loo fasiro inay tahay bimacnaa waxaanu kula kulannay saadafi iyo laqiyo markaa laga tilmaamaayo maa alfaynaa ay maa saadafnaa ama laqiinaa waxaannu kala kulannay kula kulannay calayhi aabaa'ana aabbayaashay aanu la kulannay calayhi korkiisa aanu kula kulannay yacni markaa ayaanu raacaynaa awalow kaana aabaa'uhum miyay raacayaan hadday aabbayaashood ahaadeen laa yacqiluuna shay-an qaar waxba caqliyaynn waxba fahmaynin hadday ahaadeen miyay iska raacayaan walaa yahtaduuna qaar sharcina ku hanuunina hadday yihiin miyay iska raacayaan oo daliil caqli ah iyo daliil sharciya midnaba haddaynay raacaynin yacni miyay iska raacayaan oo iska daba raqlaynayaan allah wuxuu inoo sheegayaa kuwii eh, atbaacda ahaa ee kufriga iyo gaalnimada lagu hogaaminayey ee daba joogay inay tamaniyayaan adduunyadii in lagu celin lahaa si ay uga beri noqdaan kuwan ka beri noqday ee markaa hoggaamin jiray yacni dadka markaa gaalada ah qaarna waxa weeye kufrigay markaa a'immo ku yihiin iyo hoggaamiyeyaal qaarna atbaac bay ku yihiinoo waa dabagalaan dee kuwaasay eeganayaan a'immadooda ah iyo hoggaamiyeyaashooda ahoo way iska raacayaan waatuu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam low aamanat bi casharatu min alyahuudi la aamana biya alyahuudu kulluhunna xadiis saxiixa ku sugan nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam toban yuhuud ka midi ah hadday rumayn lahaayeen toban yuhuud ka midi ah hadday rumayn lahaayeen yuhuudiyiintay laegtay dhammaantood ay rumayn lahaayeen tobankaasi waa maxay waa tobanka muqadamka u ah kacbu ibnu ashraf iyo xuyay ibnu akhtab iyo yacni marka ibnu abilxuqayq iyo kuwa la midka ah kuwaasaa laga tilmaamaya kuwa hogaamiyayaasha u ah ay dadku eeganayaan hebel muxuu yidhi haa yani waxaweye kuwaasaa loo jeeda hadday toban ka midi kuwaasi islaami lahaayeen inta kalena waa iska dabageli lahaayeen waayo dadka badankoodu dee dad bay eegtaan oo iska daba joogaan marka kuwii la eeganayo la daba joogay ee kufriga iyo gaalnimada ku hogaaminayaa ka beri noqonaya aakhiro aakhiro ayaa ka beri noqonaya hadda ma aragta markaasay odhanayaan annagu markaa idinmaan luminba yacni qaarba qaarka kale waa dafirayaan waa la ysdafirayaa waa la isnacayaa jacayladii waa go'ayaan alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin jacaylkan ilaahay dartii la ysku jeclaan wuxuu isu bedelayaa cadaawad iyo colaad waayo mid waliba ka kale u eersanaya weliga adaa markaysa markaa waxaan berada ila soo galay adaa markaa igu sugay adaa markaa waxaweye ii qurxiyey mid waliba ka kale u eersanaya marka way isnacayaan way ishiifayaan way isnacdalayaan yacni way colloobayaan way kala beri noqonayaan marka kuwii atbaacdaha waxay tamaniyaan adduunyadii inta lagu soo celiyo inay markaa nimankii ay raaci jireen ee daba raqlayn jireen ee kufriga iyo gaalnimada ku hogaaminaya inay ka beri noqdaan bay tamaniyayaan yacni camalladoodiina waxaa la tusayaa yacni markaa iyagoo markaa murugooyinaa la tusayaa tiraanyooyin baa loo tusayaa ay ka tiraanyoonayaan oo ka qoomamayaan oo isku cilkaambiyayaan ayaa lagu tusayaa yacni wixii ay sameeyeen aad bay isugu cilkaambiyayaan laakiin iscilkaambiga ay iscilkaambiyayaan iyo tamaniga ay tamaniyayaan wanaag inay la iman lahaayeen iyo iimaan inay la iman lahaayeen iyo adduunyadii lagu celiyo wanaag ay soo falaan oo soo sameeyaan ay tamaniyayaan oo jeclaysanayaan waxba uma tarayso waxna kama khafiifinayso naarna ka saari mayso wamaa hum bikhaarijiina min annaar ee abadan aabaad bay ku sugnaanayaan allah waxa uu u yeedhayaa dadkoo dhan waxaanu allaah amrayaa inay markaa arlada waxa ku sugan wax ka mida ay cunaan oo xalaasha ay cunaan xalaasha tayibka inay cunaan oo xaaraan aan la cunin waxyaalaha marka tallaabooyinka shaytaankana aan la raacin waxaa loo jeedaa shaytaanku wuxuu idiin qurxinayo aydaan la imanin yacni shaytaankana wuxuu ilaahay inoo sheegayaa inuu yahay cadow cadaawadiisu ay caddahay inuu yahay wuxuu ina farayaa waa maxay shaytaanku muxuu inagu yeedhayaa wuxuu farayaa dembiga wuxuuna farayaa marka kabaa'irtiiyo dembiyada waaweynee sii foosha xuna sii daranee qabaaixda ah ayuu markaa inafarayaa wuxuu inoogu yeedhayaa inafarayaa inaynu allah ka sheegno waxaynaan cilmi u lahayn marka waxa weeye allah waxaan cilmi loo lahayn waa inaan laga sheegin sharcigiisa waa inaan laga sheegin iyo amarkiisa iyo markaa diinkiisa aan laga sheegin waxaan cilmi loo lahayn qofkii aan markaa yacnii shayga aanu garanayn waa inuu ka gaabsadaa mar haddii uu diin yahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waayo muxaramaadka qadciga ka mid tahay waxaanu diinka qofku ka garanayn inuu ka gaabsado weeye ciddii garanaysana weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yacni ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garanayn inay muxaram tahayna dee wuxuu inoogu sheegay allah aayado kale qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batna walisma walbagya bigayri ilxaqi wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa taquluu cala allahi ma laa taclamuun muxaramaadka qacigaa waxaa ka mid a ah in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn ayaa markaa ka mida haddaba gaaladu maxay sameeyaan gaaladu waxay sameeyaan marka diin xaggeed la eegayo wixii ay soo gaadheen aabbayaashood ay ka soo gaadheen iyo awowayaashood bay iskaga sugnaadaan yacni waxa weeye waxay yacni qadarinayaan oo weynaynayaan waalidadoodaa hore ayaa la waaweyn saas aawadeed wax kasta haddii loo sheego deliil kasta la tuso ma yeelayaan waxaana la rabaa qofka haddii marka waxa weeye dee daliil sharcii soo gaadho daliilka inuu qaato aqbalo haddaba dadka muslimiinta qaarkood baa dee yacni wixii caadaada ay soo gaadheen iyo wixii daliil sharciga loo hayo uma kala socna yacni waxa weeyaan waxay arki jireenuun bes waa la samayn jiray waalidadii baa laga soo gaadhay yacni umuro badan oo baatil ah oo aan shareecada ku sugnayn oo bidaca ama khuraafaad ah baa dadka qaarkood iskaga macaamilayaan haddii loo diido waa diidayaanoo waxay leeyihin may waxaan ka soo gaadhay waxa weeye yacni markaa waalidadii baan ka soo gaadhay ama mashaayikh baan ka soo gaadhay yacni xataa qaaran cilmi lahayn ayaa laga yaabaa marka inay ictimaadaan oo yidhaahdaan yacni aabbahay baa saa samayn jiray aniguna sidii unbaan samaynaya waxay ku dhinteen baan ku dhimanaya yacni waxay ku dhinteen ma ku badbaadinaysa hubso haddii markaa waxaad ka soo gaadhay ay tahay wax sharciya dee ku sugnow laakiin waxaad ka soo gaadhay haddii aynay sharci ahayn oo ashyaada qaarkood ay tahay bidac iyo khuraafaad ay tahay waa inaad ka tagtaa qaar baa laga yaabaa inay yidhahdaan waxaanu soo gaadhnay iyadoo marka waxa weeye xabaalaha la baryo dadka marka xabaalaha ku aasan waxaanu soo gaadhnay iyadoo lagu dawaafo yacni markaa ayaan soo gaadhnay qaar baa sidii iskaga sugnaanaya si kastoo looga waaniyo aan aqbalay aan yeelay yacni mahmaahiyadooda waxaa ka mid ah xabaalo waalid baa xoolo laga helaa mahmaahda wakhti badan baan maqli jiray laakiin beri dhoweed waxaa lay sheegay qaarkood inay markaa dadka qaar xeryaha kaba dul ooteen xabaalihii markaa waalidadood awowayaashood nin baa lay sheegay markaysa markaa yidhi waxween ah, xabaashii awowgay xeradii aan ka dul ootay berigaan dhallinyarada ahaa weli way oodantay buuri waa xeero dhagax ka samaysan odayaal waaweynun baa soo gaadhay unoo oodanaya buu buuhi xeradaas markaase ana xero weyn soo ootayoo yacni markaa xabaashii awowga agtiisa ayaan markaa xero dhagxan ah ayaan ka ootay waan markaysaa markaa dhagxantii baan sidii usoo dhigay anigoo dee waxaweyaan markaa isla xabaalo waalid baa xoola laga helaa yacni wuxuu arkay un dad saas samaynayo dabeedna markaasuu sameeyey hadda ka warran marka waxa weeye wuxuu qofku soo gaadhay waa inuu iska hubsadaa waxani daliil sharciya ma leedahay mise ma laha aakhiro awow ku badbaadin maayo waalid ku badbaadin maayo yacni qof walba camalkiisaa u sugnaaday ya nin iyo xabaashii loo kala teg marka qofka qabriga la dhigo ma cid baa wax uga jawaabaysa ma cid baa loo yar u noqonaysa imtixaanka malaa'igtu qaadayso yaa uga jawaabaya man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka haddama arka wadaad weyn oo dee dadkii markaa yacni kutubaha akhrin jiray ka mid a ayaa mar waxaan arkay yani markaa maqtac uu duubay waa beri dhowey beri fudba maaha hadda waa raggii markaysa markaa fiqiyada iyo minhaajyada iyo dhigi jiray waana nin weynoo degaboobay ma aqaan hadda inuu dhintiyo in kale garan maayo waa nin dee waxaweeye markaa anigii qaar iga waaweyn ba dhali kara wey markaasaa wuxuu ku leeyahay yani wuxuu ka warramaya cabduqaadir jaylaani iyo markaysaga karaamaadkiisa iyo manaaqibtiisu ka warramaya waa maqal iyo muuqaal nadku ku jiraa ya waa raggii manhaajyada akhrin jiray wuxuu ku leeyahay cabduqaadir jaylaani isagoo manaaqibtiisii ka warramaya ninbaa xabaasha la dhigay buui malaa'igtii baa u timi bal wuxuu dadka dhaadhinaday malaa'igtii markay u timi bay weydiisay markaa su'aalihii man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka malaa'igtu markay yidhaahdeen man rabbuka rabbigaa waa kuma ayuu yidhi cabdulqaadir yaa kuu rabbi ah cabduqaadir baa ii rabbiya buui diintaadu waa tuma cabdulqaadir nebigaagu waa kuma cabdulqaadir malaa'igtiibaa waxay is yidhahdeen buu yihi garaaca markay malaigti is yidhahdeen garaaca ayaa cabdulqaadir u yidhi ka daaya ka daaya ka daaya hadduu aniga yaqaano anigaa ilaahay u aqaana hadda ka warran hadduu aniga i yaqaano anigaa ilaahay u aqaane ka daaya malaa'igtii baa ilahay u ashkatootay kulaha oo ku tidhi markaysa markaa dee ninkani wuxuu yidhi marka rabbi iyo yacni nebi iyo diinba cabdiqaadir ba ii ah dee markaan isli garaacana waxa weye cabdiqaadir baa yidhi daaya markaasaa ilaahay yidhi u daaya ilaahay baa yidhi u daaya kulaha waxaasaa dadkii diin looga dhigayaa ka warran hadhow marka waxa weeye qaar baa moodaaya dee in waxaasi marka waxa weeye ay tahay yacni wax markaa saxan u qaadan kara yacni waxa weeye wadaadkaa weyne da'da ah ee markaa sagaashan jirka ah ama boqolkaba markaysa markaa laga yaabo inuu sasallaabayo yacni intaa kutubaha akhrinayey ee fiqiyada dhigi jiray ee minhaajyada akhrin jiray ee macruufka ku ahaa marka la yidhaahdo waxa weeye saasuu yidhi dee waxa weeye dad badan baa laga yaabaa inay moodaan ay ku kadsoomaan oo moodaan markaysa waxaasi inay markaa tahay diinta wax meel kuleh wax meel kulena maaha haddamaarta marka qofku inuu yidhaahdo waxa weye wixii aan soo gaadhay bes baan iskaga sugnaanayaa daliil aan maqlayaa ma jiro indhalii dhegeli'i ya yacni waxa weeye wixii mar igala igama baxaan dee sax noqon mayso ta noocaasi calaa kulli xaal ta noocaas waxa weeye waa in marka yacni wixii daliil ah qofku waa inuu aqbalaa oo daliilka raacaa wixii butlaankiisa iyo baatilnimadiisu u caddaato waa inuu ka tagaa waa inuu ka tagaa allah waxa uu yidhi wa qaala aladiina itabacuu waxay yidhaahdeen kuwii raacay ee iyagu atbaacda ahaa low anna lanaa karatan alla maynoo sugnaato celini rajcatan ila adunya noqosho adduunyadii aanu ku laabannaa maynoo sugnaato oo fanatabara'a minhum dabeed aanu ka beri noqonne waa jawaab tamaniga laga jawaabayo lowdana tamani baa hadda looga jeeda minhum ay min almatbuuciina loo jeeda kuwii markaa la raacayay aan ka beri noqonne kamaa tabara'uu mina siday nooga beri noqdeen si la mida aanuga beri noqoneen alyowma maanta nooga beri noqdeen walow lowna litamani tamani bay u sugnaatay may noo sugnaato celini jeclaan lahayna inay celini noo sugnaato oo fanatabara'a minhum dabeed ka beri noqoneen fanatabara'a jawaabuhu waa jawaabtii tamaniga kadalika ay kama araahum shidata cadaabihi wa bacdihim min bacdin saasoo kale siduu ilaahay u tusay cadaabkiisa daraanshihiisu daran yahay iyo wa tabaru'a bacdihim min bacdin iyo qaarkoodba qaarka kale beri noqoshaday ka beri noqonayaan siduu ilaahay u tusay oo kale yuriihim llahu ilaahay wuxuu tusayaa siduu ilaahay u tusay oo kale yuriihim allahu ilaahay wuxuu tusayaa acmaalahum camalladoodu tusayaa waa ru'yadii basariyada ahayd weeye hamsada la geliyana waxay tilmaamaysaa yacni mafcuul labaad in loo gudbinaa marka labadii mafcuulba waa la siiyey yuriihim yani waxa weeye marka damiirka haadu waa mafcuulkii koowaad acmaalana waa mafcuulkii labaad xasaraatin marka waa la xaalaynaya xasaraatin waa la xaalaynaya haddii laga dhigo yuriihim waa garansiinaya haddii laga dhigo oo cilmi lagu fasiro ru'ya cilmiya haddii lagu fasiro xasaraatin mafcuulka saddexaad bay noqonaysa ila ra'aa oo ah markaysaga cilmi looga jeeda laba mafcuul bay qaadanaysay hamsadana waxay ku gaadhaysaa tacdiyada mafcuul saddexaad marka xasaraati markaa la xaalayn maayo haddii yuriihim waa garansiinayaa haddii loo fasiro laakiin ru'yada in loo fasiro basariya ayaa fiican yuriihim allahu ilaahay waa tusaya acmaalahum camalladooduu tusayaa asayi'ata xun xasaraatin xaalay ay tiiraanyooyin ama qoomamooyin ay yihiin ayuu tusayaa waa xaal nadaamaatin murugooyin ay yihiin iyo markaa isciilkaambi waa qoomamooyin calayhim yaga korkooda ay calaa tafriiqihim ka gaabintooda ay markaa ka tiiraanyoonayaan oo masder hadday tahay xasra sawta la yidhi masderka lama jamciyo ifraad baa la ysaga laasimaa jawaabteedu waxay tahay masderku hadduu noocyaal kala duwan leeyahay oo anwaac kala duwan ku dhacaayo waa dhacdaa in la jamciyo yadunnuuna billaahi dunuuna waa dunuun mukhtalifa danni waa masder haddana waa la jamciyey waayo dunuuntaa kala duwan xasaraadka markaa saa si la-eg waa kala duwan yihiin waxay ka tiraanyoonayaan baa markaa kala duwan yacni siday u tiiraanyoonayaan baa kala duwan markaa saas aawadeed baa la jamciyey camal kastaaba xasru keensanaya wamaa hum bikhaarijiina min annaar iyagu ma ahan qaar ka baxaayo naarta markay bacda dukhuuliha markay galaan dabadeed aayaddii hore xoogaa ku raagnay waqtigaa dheeraaday aan iska joojinno wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk